bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul xaafiظu raximah اllahu tacala wcan anasi radia allahu canh ana alyahuuda kanat ida xaadat اlmarأaة fiihim lam yu'aakiluuha waxaa anas laga warinayaa radia allahu canhu ana alyahuuda yahuud kaanat inay ahayd idaa goortii xaadat ay xaysho almar'atu haweenaydu fiihim dhexdooda lam yu-aakiluuhaa inaysan wax la cunin waxay ahaan jireen kuwo aan wax la cunin macnaha oon cuntada la wadaagin faqaala nabiyu nabigu wuxu urhi sal lay wasalam isnacuu sameeya kulla shayin wax kasta sameeya ila nikaaxa galmada mooye rawah waxaa wariyay xadiidka muslim baa wariyey kadalika ahlu sunanka iyo bayhaqi iyo keyrkood baa soo saaray xadiidkan anas tatimadiisu waxay ahayd yahuudi waxay ahaayeen idaa xaadat ilmar'atu fiihim lam yu'aakiluuha walam yujaamicuuhunna fi lbuyuut caqiidada yahuudi ay rumaysan tahay wuxuu ahaa haweenkooda markay caadadu ku dhacdo waxna lamayna cuni jirin guryahana kulamayna kulmi jirin waa loo weelduwi jiray macnaha sida iyagoo nijaaso ah. midda labaad gogoshana kulamayna saaxan jir waa ka fogaan jira fasa'ala asxaabu nabiyi annabiya sal lay aslam saxaabadaa nebiga weydiiyey markaasaa allah wuxuu soo dejiyey aayaddan fii suurati albaqara wayas'aluunaka can ilmaxiid qul huwa adan faactazilu nnisaaa fi lmaxiid waxay ku weydiinayaan saxaabadu can ilmaxiidi xaydkay ku weydiinayaan ee waxaad tidhaahdaa qul huwa adan waa qurun shay wasakh ee faactazilu nnisaaa dumarka ka fogaada fi lmaxiidi xaydkamaa la dhahayaa mise waa master oo markaa waa master miya mise makaanu makaanulxayd weeyaano waa xubinkii xaydku ka soo baxay tadamba sax filmaxiid makaanulxayd xadiidkanaana caddaynaya macna ilaa aayadda uu dhammaystiray markaasaa rasuulku wuxu uhi sal ly wasalam isnacuu kulla shayin ila nikaax hadday dumarkii markay caadadu ka dhacday ka carareen yahuud waa ku khaldan tahay idinku galmada uun iska ilaaliya laakiin wixii kaleo dhan sameeya la joogida la cunida taataabashada istimtaaca haakada fabalaga dalika alyahuud arintaasi yahuud bay gaadhay ila waa la wada deganaayo nebigu magaaladu la deganaa madiinay la deganaayeen markaasaa waxay yidhahdeen maa yuriidu hada arajul an yadaca min amrina shaya ila khaalafana fiih ninkani wax arrimaha naga ka mida ah inuu daayo ma rabo ilaa inuu nagu khilaafo mooye wax kasta oon lahaan jirnayba inuuna garab maro unbuu rabaa ayb fa jaauu sayd ibnu xudayrin wa cabaad ibnu bashrin laba ninoo saxaabada ka mid ah markaa yimid oo nebigu yimi sal ly sl markaasa waxay dhahdeen yaa rasuul allah ina alyahuuda taquulu kada wa kada afalaa nujaamicuhunna yahuudi warkaasay leedahay oo waxay kugu eedaynaysaa inaad wax walba ku khilaaftay xataa galmada maan ku khilaafno maaman u galmoonno buydhe dhanka kale ku dhufteen iyaguna waxaad soo reebtay galmadiiun hadday taana maaban iyadana dardarni dheh ayb fatahayara macahu rasuulu lahi sal lay wasalam nebigu marka waa isbedelay yani wejigiisaa isbedelay wuu ka xumaaday hadalka isaga xataa banana an qad wajada calayhimaa ilaa aan u malaynay inuu nabigu labadaa nin ku xanaaqay oo u cadhooday salawaatu rabbi wasalaamu calayh fakharajaa fastaqbalahumaa hadiyat min labanin ila nabiy sal lay slm markay labadoodii baxeen xoogaan aan u qaadanay inuu nebigu ku xanaaqay ayaa waxaa ka hor timid hadiyad caano ah oo nebiga loo waday sal lay slam markii hadiyaddii nebiga u timid buu ka daba diray dadoo wuxuu ku yidhi hala celiya labadii nin markay soo noqdeen caanihii hadiyadda ahabuu nebigu wax ka siiyey salawatu rabbi waslamu caleyh fa an lam yajid calayhima markaasay garteen inuusan nebigu u cadhoonin salawaatu rabbi waslamu caleyh bimacnaa hadiyaddan uu siinayaba wuxuu kaga saarayaa dareenka ah amaa laydinka xumaaday ah. xoogaa nebigu sal lay slam wuxuu ka xanaaqo ka xumaaday haddii shareecadu xad dhigtay xaddii shareecadu dhigtay cid ku xumee looma gudbo sooma cid ku xumee rag kula dagaalan xuduudda looma tilaabo yani afalaa nujaamicuhunadaasoo nebigu sal lay slam qoonsaday lafdiga muslim baa iskale xadiiku marka waa xadii dheer oo saas rawahu muslim wey wuxuu inoo faaiideynayaa haweenayda caadada qabta in uu jidhkeedu daahir daahir yahay ninkeeduna wax kasta oo uu ku samayn jiray markay daahirka ahayd uu ku samayn karo waxaan galmo ka ahayn galmadu waa mamnuuc ayib galmada xaa-idadu markay caadada leedahay iyada looma galmoon karo waana sida xadiidka daahirkiisa ka muuqata waana ijmaac waa la ysla ogolya inaan khilaaf ku jirin masalada waxaa soo guuriyey ibnu mundir ibnu xasmi ibnu qudaama nawowi tabari qurtubi ibnu kaiir iyo ibnu taymiya dhammaan waxay leeyihiin waxaa laisla ogolyahay haweeneyda caadada qabtaay galmadeedu inay xaaraam tahay waa masle laisla ogolyahay ayib xadiidka waxaa kaleeto isagana cumuumkiisa laga qaadanaya galmo markii laga soo reebo wixii ka soo hadhay oo dhan in lagu samayn karo oo uu ka mid yahay inuu ninkeedu ku istimtaaci karoo taataaban karo ayb labaa iyadana loo kala qaadayo wixii u dhaxeeya labada low iyo xudunta oo eriyada xubinka ka agdhow ah khilaaf baa ku jira bannaanideeda wixii laakiin xudunta ka koreeya ama lowyaha ka hooseeya ayaduna inay bannaan tahay ijmaac baa la soo guuriyey oo waxaa ka mid ah ragga soo guuriyey abu xaamid almuxaamili ibnu sabaaq alcabdari iyo culimo kale waxay leeyihiin wixii xuduntana ka koreeya lawyahana ka hooseeya iyadana in lagu istimtaaci karo khilaaf iyadana kama jiro ayb meesha laysku haystee khilaafku ka jira marka waa inta u dhaxaysa xudunta iyo labada low oo eriyadii xubinku ka dhowaa ah galmo ma jirto laakiin waxaan galmo ahayn gacantu ma gaari kartaayo ma la saasaaban karaayo hawlo kale ma laga qabsan karaa an caaishaa radialahu anha caaisha waxay tihi can caaishata radiallahu canha waxaa laga warin qaalad inay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku ya'murunii mid i amra faataziru markaasaan guntan jiray yani wuxuu amri jiray yamurunii wuxuu amri jiray an atazira inaan guntado faataziru markaasaan guntan jiray yani guntigaan xolan jiray fayubaashirunii markaasuu nabigu ila baashiri jiro o tataaban jiray walxaal ana anigu xaaidun mid caado qabta an awaxaa kaleeto caaisha laga warinaya min xadiii bukhaari wa muslim caaisha inay tidhi markay saa u sheegtoo tiri nebigu isagoo anagoo caado qabna buuna tataaban jiray baa waxay ku dartay wa ayukum yamliku irbahu kama kaana rasuulu sal lay slam yamliku irbahu sax nabigu waa samayn jiray laakiin nebigu xubinkiisa waa ka adkaayo wuu hanan karay kiineebaase xubinkiisa hanan kara bay ti idinku intaad hawsha dhex gashaan ma isdaba qaban kartaan ah, nebigu sal lay slam wuu iska adkaay saasay caaisha dhihi jirtay radialla anha ishaara minha waxay ishaaraysaa inay min baabi sadi daraa'ic ka hortag ahaan ciddii aan markaa iscelin karin inuusan seerahaba ka agdhowaan lanna man xaama xawla alximaa yuushiku an yartaca fiihi markaasbuhaari muslim kadalika waxay soo saareen min xadiiiha xadii caaisha waxay tihi kaana yubaashiru nisaahu fawqa alizaar wahuna xuyad nebigu sal lay waslam dumarkiisuu la mubaashiroon jiro taataaban jiray ayaga oo caado qaba laakiin wixii guntiga ka koreeya guntiga yani marada ay guntan yihiin oo taqriiban xubinka eryadiisa wixii ah maradaa wixii ka koreeya ayuu nebigu sal lay waslam yani ka mubaasharayn jiray xadiidka caaisha marka maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa in inta gunti macnaha marada ay ku guntan yihiin oo taqriiban yani eh, bawdyaha bawdooyinka iyo xudunta wixii ka hooseeya xubinka eriyadiisa iyo meelahaas ayaa inta badan ay ka guntan jireen markay caado qabaanoo nabiga la seexanayaan salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka intaa way marka inta laisku khilaafsanya xadiidkan caaisha marka wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu dhihi jiray guntada oo intaa marada saara inta kaleetana nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyhi uu isticmaali jiray oo uu mubaasharayn jiray ayb waxaana daliishaday xadiidkan jumhuurta madaahiibta saddexda ah maalikiyada xanafiyada iyo shaaficiyada oo qabo oo ku tegey inta u dhaxaysa labada low iyo xudunta inaysan bannaanayn dumarka caadada qaba in laga taabto ayb laakiin waxaa lagaga jawaabay xadiidkan caaisha radi allahu canha waa ficil nebi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii anasen soo marnay isnacu kulla shayin ila nikaaxna cumuumkiisa wuxuu ku tusayaa waxaan galmo ahayn haddii la yidhi soo in meelaha laga tataaban kara ma kutusaya cumuumkiisa ilan galmoon baa laysu diiday waxaan galmo ka ahayn oo dhan ku sameeyaan xadiidkaasaa marka baabka asal ah baa laleeyahay sidaasaana sawaabaho waxaan galmo ka ahayn waa bannaanya waxaan galma ka ahayn waa bannaayahay waxaana ku tegey culimo fara badan oo madhabka xanaabilada sidaas qaba waxaana doortay moxamed ibni xasan saaxiib abi xaniifa kadalika asbaq ibni xabiib oo culimada maalikiyada ka mida ah ayaa rajaxay waxaa xoojiyey alimaamu nawowi oo culimada shaaficiyada ka mid a ah. waxaa kaloo qaba ibnu xasmi iyo thawri iyo awsaaci bal ibnu mundir oo min asxaabi lwujuuh fi lmadhab shaafici ka mida ah, ayaa isaguna rajaxay daawuudin aahiri iyo keyrkoodba macnaha waxaa u markhaati kacaya sida inuu bannaan waxaan galmo ahayn waxaa u markhaati kacaya ahar caaisha radial canha laga warinayo nin masruuq la yidhahdo taabiciinta ka mid ah baa wuxuu yihi rakibtu ilaa caaisha caaisha xaggeedaan aaday oon gaadiid u qaatay markaan u tegey baa waxaa idhi assalaamu cala alnabiyi wa cala ahli beytihi nebiga korkiisa salaami ha ahaato dadka gurigiisa ku nool iyo reerihiisana salaami ha ahaataan idi buui markaasa caaisha waxay tidhi abu caaisha marxaban abu caaisha waa kunyadii mafruuq abu caaisha soo dhowow bay tii faadinuu lahu fadakhala markaasay u idmeen oo uu u galay markaasaa wuxuu ku yidhi inii uriidu an as'alaka can shayin wa ana astaxyi inaan wax ku weydiiyaan rabaa caaishay waanan xishoonayaa oo hawshaan wataan waxay tahay hawl laga xishoodo dumarka aan loola tegin markaasaa waxay tidhi innamaa ana ummuka wa anta bnii hooyadaa baan ahay adiguna wiilkaygii baad tata maxaad iga xishooni ah, hooyadaa baan ahay ha xishooni way macnaa wiilkaygii baad tata markaasaa marka waxaan idhi buu idhi maa lilrajuli min imra'atihi wa hiya xaa'id ninka maxaa uga bannaan xaaskiisa iyadoo caado qabta markay caadada qabta maxaa u bannaan muxuu ku samayn karaa xaddee loo ogolyahy markaasaa waxay tidhi kulla shayin ilaa farjuha wax kasta waa u bannaanyah ilaa uun xubinka mooye xubinkuna isku dhawaan aayadda marka daahirkeeda faactazilu الnisaءa fi lmaxiid oo makaanu lxayd ah iyo xadiidka anas bnu maalik iyo afarkan caaisha kulli waxay kutusayaan inay wax walba banaan yihiin waxaan galma ka ahay see la odhanaya xadiidkan dambe caaisha radiallah canha faastazir nabigu dumarkiisa inuu amri jiray inay guntadaan waa sida fiican baa laleeyahayuuusta loo jamciyo sida fiicani waxa weye intaa xubinka ka agdhow oo xudunta hoosteeda iyo bowdooyinka iyo wixii eriyadaasa inaad ka fogaataa fiican laakiin laazima inaad ka fogaato waa sida fiican xayeelay yani waxa weyaan waa meel halis haddiise laakiin aad yani waxa we waxaan galma ahayn u isticmaasho dembi maadan gelin mamnuucna ma aha xaaraamman ma aha laakiin wax uun laga fiicanya baad samaysoon dembi ahayn saas man marka in istixbaab lagu xambaaro xadiidkan caaisha ayaa wuxuu yahay madhabka raajixa sidaasayna axaadiistu isku waafaqaysa wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma can rasuuli sal lay waslam ibni cabaas waxaa laga warinaya isaguna rasuulka ka warinaya fi ladii midka ninka ya'tii u tegaya imra'atahu xaaskiisa u tegaya walxaal hiya iyadu xaa'idun ay tahay mid caado qabta qaala inuu nebigu yidhi sal lay aslam ninka xaaskiisa u tegay iyadoo caado qabta cabdulahi bn cabaas wuxuu rasuulka ka warinaya qaala nabigu inuu yidhi yatasadaqu wuu sadaqaysani ninkaasi bidiinaarin hal diinaar aw amase binisfi diinaarin ama diinaar niskii buu sadaqaysanaya ninkaasi kafaara lagu leeyahay oo ah diinaar ama nisfu diinaar diinaarku waa dahab nisfi diinaarkuna waa dahab taas way maana diinaarku waa misqaal oo kale waa waa lacagtii waagaa la isticmaali jiray ila laba lacagood baa la isticmaali jiray lacagta dirhamka la dhihi jiray iyo lacagta diinaarka la dhihi jiray dirhamka waxaa samayn jiray furs diinaarkana waxaa samayn jiray ruum oo diinaarka ka qaalisnaa dahab buu asalkiisu ka samaysnaa ayib maqaayiista waagii dambe oo dahabka iyo fidadu ay ka baxeen lacagnimadii oo ay booskoodii galeen lacagahan ay dowladuhu sameeyaanoo ka samaysan maadooyinka kale ayaa diinaarkii iyo dirhamka iyo hadda waxaa lagu garan uun in maqaayiistan la isticmaalo loo badalo marka diinaarku waxay yidhahdaan culimmadu hadda wuxuu u dhigan yahay afar graam iyo graam rubici afar graam iyo labaatan iyo shan riigamay dhahaan meelahaas afar graam iyo adig graam rubici saasay u qaybiyaan nisfa yatasadaqu wuu sadaqaysanayaa bidinaarin aw binisfi diinaar rawaha waxaa wariyey alhamsatu shantii baa warisay axmed iyo arbacada wasaxaxa waxaa saxiix yeelay alxaakimu xaakim baa saxiix yeelay wabnu qaطaan abulxasan ibni qaطaan alfasi warajaxa waxay rajaxeen hayruhumaa labadoodaa waxaan ahayna waqfahu xadiidkani inuu mawquuf ku yahay cala bni cabaas oo uusan marfuuc ahayn xadiidka waxaa saxiixiyey sidoo kale oo xaakim iyo la saxiixiyey ibnu qaطaan alimaam اdahabi ibnu daqiiq اlciid ibn turkumani ibn xajar alcasqalaani alimaamu axmed oo istixsaansaday axmed shaakir iyo sheekh albani oo mucaasiriin ah dhammaantood way saxiixinayaan lafdi kaluu leeyahay oo isaguna abu daawuud soo saaro mawquuf cala bni cabaas ah lafdigaa kale wuxuu leeyahay idaa asaabaha fi ddami fa diinaarun dhiigga markay qabto oo dhiiggii ku yaallo hadduu asiibo u galmoodo diinaar baa laga rabaa wa idaa asaabahaa fi inqiaaci dami dhiiggu markuu go-o hadduu asiibana oo markaa u galmoodana fa nisfu diinaarin waa diinaar niskii markaa aarkan marka markan uu mawquuf yahay ibn cabaas ku joogo wuxuu caddeeyey yatasadaqu bidiinaarin aw binisfi diinaar buu sii caddeeyey oo diinaarku waa markuu iyadoo caadadii qabto u tago caadadii oo sii dhammaatay markuu u tagana waa nisu diinaar oo waa diinaar niski macna saasoo sii caddeeyey sheekh albani wuxuu leeyahay saxiixun mawquufan afarkaas lafdigaa kale uu ku yimi xadiidka cabdullahi bni cabbaas marka ee ninkii xaaskiisa u galmooday iyadoo caado qabta kafaaradiisa sheegayay xadiis sixadiisa laysla ogolyahay ma ah muran aad u fara badan baa ku jira culimo badan baana daciifinaysa xadiiska oo waxay leeyihiin cabdullaahi bni cabbaas xadiidkuma dhaafsiisa ragga daciifiyey cabdullahi bni cabbaas mawquuf inuu ku yah sheege waxaa ka mid ah alimaam albuhaari waxaa ka mid cabdulxaq ah alishbiili alimaamu shaafici nafsuhu wuu daciifiyey wuxuu soo naqliyay imaamu nawowi caleyh raxmat ullah xufaaddu inay isku waafaqeen dacfigiis laakiin itifaaqaasi imaamu nawowi lalama ogolaanin waxaa kaloo daciifiyey ibn cabdilbar ibni xasmi iyo ibnulmundir waxay leeyihiin xadiidkani ma jiro waa xadii daciif xadiidka niqaash badan baa ku jira khilaaf badanna waa ku jira waana midda keentay inay culimmadu sixadiisa aad uga doodaan raab baa ku jira ikhtilaaf badan baa ku jira sanadkiisa iyo matnigiisa labadaba saasman culimmada qaarna wixiiba intay niqaasheenba inay kala rajaxaan bay isku dayeen qaarna waxay leeyiin ma kala rajaxmayo rafcigiisa iyo waqfigiisa waa laisku khilaafsan yahay sanadkiisa khilaaf badan baa ku jira matnigiisa khilaaf badan baa ku jira intaba waa mawaadin laysku khilaafsan yahay macnaha xadiidka cabdulahi bn cabaas marka waxaa deliishaday culimmada qaar ka mida ah oo ku tegey ninkii xaaskiisa u galmooda iyadoo caado qabta inay kafaara waajib ku tahay kafaaradaasi wujuubkeedana waxaa ku tegey madhabka xambaliga fi lmashhuur sida caanka madhabka khilaaf baa ku jira laakiin ra'yiga caanka ee madhabka ka mida ah, madhabka xanabilada waa waajib bay leeyihin kafaaradaas qaarna waxayna waajib mehe waa mustaxab oo istixbaabkiisa waxaa qaba xanafiyada iyo qowl jadiid lilimaam shaafici yani waxay leeyihiin waajib mehe waa mustaxab saas man mid aad tidhaahdaba mar haddii laysla ogol yahay haweeneyda caadada qabta galmadeedu inay xaaraam tahay waxaa lagu kala tegaya laysku khilaafayaa ninkii xaaraamtaa ku dhacay maada yajibu caleyh qaar waxay leeyiin tawbad umbaa laga rabaa tawbad umbaa laga rabaa istikfaar iyo towbad umbaa laga rabaa waa qolada xadiidkan inuu daciif yahay qabta qolada waxay leeyihiin istikfaarti iyo towbadiina waa laga rabaa kafaaradana waa ku daraya waana qolyahan hadda sheegno xadiidkan inuu sugan yahay qabta imaam axmed iyo keyrkii macnaha saas weyaan ixtiyaadku wuxuu ku jira ixtiyaadka iyo dadaalku wuxuu ku jiraa inuu kafaaradaa guto ruuxii arrintaa ku dhaca marka hore hadday kudhacideedabu iska ilaaliyo lanna waa dembi weyn xadiidu abi hurayra cinda axmed wa ahli sunan waxaa ku sugan bisanadin saxiix inuu nebigu yuri sal ly aslam man ataa xaa'idan aw imra'atan fii duburiha aw kaahinan fasadaqahu faqad kafara bima unzila cala muxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ninkii haweeney caado qabta u galmooda ama haweeney xagga dambe uga galmooda ama kuwan wax sheegsheege ee suxarada ama jimanka la shaqaysta u taga oo warkiisa rumaysta intaa mid ka mida ruuxii rumeeya nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey wuu ku kufriyey marka dunuubta waaweyn bay ku jirtaa shaki male ayib kafaaradaasi marka waa fiican tahay towbad iyo kafaaruu isku darayaa waxaanan ku sheegnay diinaarku waa afar giraamiyo iyo rubuc afar giraam iyo giraam afar midood loo qeybiyey rubucii nisfu dinaarna waa intaa niskeed saas man wuxuu noqonayaa laba graam iyo graam umunkii graam siddeed meelood loo qeybiyey meel ka mid wa can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi alaysa miyaynan ahayn idaa goortay xaadad ay xaysho almar'atu haweenaydu lam tusalli midda aan tukanin oo walam tasum aan soomin soo maa miyaynan ahayn midda markii ay caadadu ku dhacdo aanan tukanin aananna soomin muxuu yaha nafsigaas markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam alaysa shahaadat almar'ati milu nisfi shahaadati arajul haweeneyda markhaati furkeedu soo ninka markhaati furkiisa niskii ma ah markaasaa waxay tihi bala way tahay qur-aankaa sheegay len markaasaa wuxuu yidhi fadalika min nuqsaani caqliha caqligeeda nuqsaanta ku jirtaiyo dhimanaantu waa kaas ayb ama nuqsaanu diiniha nabigu wuxu urh sal ly sl alaysa idaa xaadat almar'atu lam tusalli walam tasum xagga diintana markay caadadu ku dhacdo soonkii salaadaba soo kama tagto haabay fadalika nuqsaanu diiniha dhimanaanta diinteeda ku jirtana waa taasuu rasulku uri sal ly aslam ayb marka xadiidku xadiidkaa dheer wey yani wax weeyaan oo xadiidku wuxuu inoo faaideeyey oo ka faa'iidaysanaynaa haweentu markay caadada qabto inaynas tukanaynin soomayninna waana maxalu ijmac bayna alculamaa waa laisla ogolay hadal joog inayna tukanaynin soomayninna ijmacana waxaa soo guuriyey in laisku waafaqsanya ibnu lmundir ibnu cabdilbar nawowi tabari abulcabaas alqurtubi iyo keyrkood salaada ma qallaynayso soo celin mayso soonkasta way qallayn doontaa waa u tegi doonaa laakiin labadaba looma ogola labadaba looma ogola ma tukan karto mana soomi karayso xadiiku saasuu inoo faaideynaya man an caaishaa radi allahu canha caaisha waxaa laga warinaya bimacnaa inay soonka qadayn karayso soonka way qallayn salaadase qallayn mayso salaadda inay qallaynayso khawaarijtaa qabtay khawaarijta waa koox luunsan daaifo firqa daalla waxaa kutusaya xadiidka buhaari muslim ay soo saareen min xadiidi mucaada can caaisha caaisha waxay weydiisay caaisha waxaan ku weydiiyey bay tidhi dumarka maxaa xaalkoodu yahayo ay salaadana u qalleeyaan markay caadada uga tagto caadadii xaydku ka tagto soonkana maxay salaadana ayna u qallaynin soonkana u qalleeyaan saasay weydiisay markaasaa waxay ku tidhi axaruuriyatun anti nama khaarijiyad baad ma khawaarij baad ka soo jeedaa markaasay tiri mae khawaarij ma hiye cilmi doon baan ahay bay tii caaisha markaasay u jawaabta waxay tihi kunna nu'maru biqadaa'i alsawm walaa nu'maru biqadaa'i asalaa wakhtigii nebigay nagu dhici jirtay soonka inaan soo celinoon qallaynaa nala amri jiray salaadana inaan soo celinno nalama amri jirin nebi maxamed baan ka haynaa wey salawatu rabbi waslamu calayh wacan caaisha radiallahu canha qaalad waxay tihi lamaa ji'naa markaanu nimid sarifa sarif markaan nimid sarifadaasi waa magaalo maka agteeda ah lamaa ji'naa markaanu nimid sarifa sarif markaanu nimid ayaan xiltu xaylay bay tiri faqaala nabiyu nabigu markaasaa wuxuu yihi sal lay aslam ifcalii fal ma yafcalu waxa uu falo alxaaju xaajigu uu falo wixii xaajigu samayn karo oo ilaahay ugu dhowaanayo cibaado oo dhan samee hayra laakiin anlaa tatuufii hadawaafin bilbeyti kacbada ha dawaafin xataa tahurii ilaa aad daahir noqoto caadadu kaa go-do ood ka qabaysato muttafaqun calayhi xadiikaas buhaari muslim baa soo saaray fii xadiiin xadii dhexdiis xaalu yaha awiilin oo dheer xadii dheer buu ku dhex jiray takmiladiisi yani tamaamkiisuna waxa weeye caaisha waxay tihi kharajna maca anabiy sal lay aslam walaa nara ila alxaj nebigaan madiine ka raacnay oo madiine kala baxnay annagoo oon u arkin xaj mooye in wax kale loo socdo ay nala tahay xaj keliya un in loo socdo xataa ida kunna bisarif aw qariiban minha xidtu markaanu sarif joogno ama meel ku dhow magaalada markaan sii marayno bay caadadii igu dhacday wt fa dakhala calaya nabiyu sal lay slam wa ana abki nabigaa ii soo galay anoo ooyaya yani markaa caadadii ku dhacday iska oyday sababta waxa weye caadadani waxyaalo fara badan oo cibaadaada inay u diidi doonto bay taqriiban ogeyd arintaas ah, marka u weysay markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam anafist anafist maxayd baa kugu dhacay macaadidaan kugu dhacay waa fahmay markiiba markaasaa waxay tidhi waxaan ku ihi nacam haa ya rasuul allah markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam ina hada shayun katabahu allahu calaa banaati aadam waa arin ilaahay uu ku qoro ku laasimiyey gabdhihii aadam uu dhalay wax ceeba ma ah. waa arrin ilaahay subxana wa tacala uu laazimiye wey faqdii maa yaqdi alxaaj wafii riwaaya fafcalii maa yafcalu alxaaj hayra an laa tatuufii bilbeyt ah. ilan makaan lagu soo dhowaaday nabigu wuxuu ku yidhi marka sal lay slam wax kastoo xaajigu samaynayo samee kacbada dawaafkeeda mooye xadiikaasi wuxuu inoo faaideeyey haweeneyda caadada qabta acmaasha xajka iyo cumrada kulli waa loo ogolyay waxaan dawaafka beytka ka ahayn ah, waxaan dawaafka ahayn ayadoo caado qabtay xarman oo xajkii cumradii u xidhmayaan acmaashii kale iyo talbiyadii dikrigii way wadan waxay tegi kartaa mina musdelifa carafa kulli way mari kartaa keliya waxaan loo ogolayn camalka ah addawaaf ilbeyt kacbad ma inayna kacbada dawaafi karinina waa laisla ogol yahay oo waxaa ijmaacaa soo guuriyey ibn cabdilbar ibnu rushdi nawowi ibnu xasmi ibnu taymiya iyo keyrkood yani waa laisla ogol yahay inaan loo ogolayn dawaafka allaahuma bacdu ahli baa waxay qabaan haddii intay caadadu ay ku daahdo inay sii joogtana darar iyo dhib badan ka soo gaadhayo rufqadeedii iyo jamaacadiiyo dadkay la socotayna ay ka tegayaan dararkaasi hadduu imaanayo waxay leeyihiin xubinka ayay markaasi xidhaysaa oo waxbay ku gufaynaysaa kadibna way dhawaafaysaa iyadoo caado qabta sidaana waxaa ku tegay sheikhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ibnuqayim inuu la qabaan waxaa kaloo maray sheekh islaam iyo waxaa dhilaha asheikh ibnu baaz iyo keyrkood oo waxay leeyihiin markaas waa xaalad daruuro axkaamta sharcigaana sidoodaba yani waxaa jirta qaacidada ah addaruura tubixu lmaxduuraat xaalad daruura hadday timaado iyo mashaqo raajixo noocaasoo kale ah waa looga yaqaanaa shareecadu marka xarajka noocaasoo kale inay rafciso saas way macnaa jamaahiirtu waxay qabaan iyo culidu badankood xataa fii hadihi alxaala dhawaafi maysa intay iska tagto markay caadadu ka go-do ha soo noqotay qabaan laakiin xaggey ka soo noqoni ma indunuusiya iyo astreliya iyo adduunka salkiisay mar rabaa kasoo noqon karta sooma shaqo maa shaqo waa saas daraaddeed bacd ahlicilmi baa qaba inay samayn karto haddii xaaladaasi qabsato macna an mucaadi bni jabalin radi allahu canhu anahu isagu sa'ala wuxuu weydiiyey annabiya nabiga wuxuu weydiiyey sal lay wasalam maa yaxilu waxa xalaal ah lirajuli su-aashan weydiiyey maa yaxilu maxaa xalaal u ah lirajuli ninka maxaa xalaal u ah min imra'ati xaaskiisa xaggeeda xalaal uga ah walxaal hiya iyadu xaa'idun mid caado qabto ay markay xayd qabto xaaskiisa maxaa uga bannaan oo uu ninku mana waxa weyaan uu samayn kara faqaala wuxu uhi nebigu sal lay aslam maa fawqa alizaar hoos guntiga wixii ka koreeya yani hoos yani waxaa laga wadaa meesha maradan laga guntado inta ka hoosaysa waa xuduntiiy wixii ka hooseeya xubinka eriyadiisiiwa taa laguma ogol laakiin waxaad aadaa wixii ka koreeya taa waa lagu ogolayman xadiidkan mucaad ibnu jabal waa daciif rawahu waxaa wariyey abu daawuud wadacafahu wuuna aciifiyey ficlan saas wuxuu ihi laysa bilqawiyi xadiidkan ma xoog badna bui cabdilxaq ishbiili iyo keyrkoodna way daciifinaya saddex ciluu leeya xadiidka oo dacfigiisa sababaysa saddex cilo dartood daciif leeya cilada koobaad alinqiaac mucaad taabiciga xadiidka ka warinaya kamuusan maqal cabdiraxmaan ibni caaid baa la yidhahda kamuusan maqal wabitaali munqaic w midda labaad waxaa ku jira in la yidhahda sacad ibni cabdillaahi alactash oo isaguna daciif cilada saddexaadi waxa weeye taas waa ciladii labaad cilada saddexaadi waxa weeyaan waa tadliisu baqiyat bn lwaliid baqiyat bn lwaliidna min almacruufiin bitadliis bal huwa min almacruufiina bishari tadliis alaa wahuwa tadliis taswiya wuxuu ka mid ragga caanka ku ah tadliiska kiisa weliba sii liita oo tadliis taswiya laydha wuuna cancanaya xadiis saddexda ilaa xadiis ku jira xadiisku waa daciif warkiisa ka bax marka ayib xadiidku waa daciif bal keligii daciif ma ahe axaadiista macnaha ku soo aroortay oo odhanaysa maa fawqa alizaar keliyaa kuu bannaan oo dhowr saxaaba laga wariyey kulligeed wax ka sugan ma jira waa wada daciif xadii mucaad keliya ma axaadiista macnaha ku timid oo dhan waa wada daciif wey man ma sugna ayib axaadiista sugani waa xadiidkii caaishan soo marnay oo kale nebigu dhihi jiray dumarkiisa guntada sooma guntada markaa kadibna guntigaa wixii aan ahayn meesha guntiga waxaan ahayn uu ka isticmaali jiray taasaa sugan amaa kuwan maxaa xalaal iiga ah maa fawqa alizaar iyadu wada daciif wey man ayib waxaana daliishaday maca dacfiha waxaa daliishaday qolyaha qaba maa fawqa alizaar inuu bannaan yahay wamaa duuna alizaar inuusan banaanayn tafsiilkay qolada gelisay oo aan soo sheegnay inay yihiin maalikiyada iyo iyo shaaficiyada iyo xanafiyada qolyahaasaa daliishaday lakiin xadiisani waa daciif wacan ummi salmta radi allahu canha qaalad waxay tihi kaanat waxay ahaydeen annufasaau dumarka dhiig dhalmada qaba annufasaa ah, dumarka dhiigga dhalmada qaba waxay ahaayeen taqcudu kuwa fadhiistay ahaayeen calaa cahdi اnabiyi nebiga wakhtigiis sal lay slam bacda nifaasiha nifaaskeeda kadib kaanat waxay annufasaau haween keliya loo dhihi laha waa laga dhigi kara taqcudu mid fadhiisata calaa cahdi nabiy sal lay slam bacda nifaasiha nifaaskeeda kadib dhalmadeeda kadib markay dhashay kadib waxay fadhiisan jirtay arbaciina yowman afartan maalmood rawahu waxaa wariyey xadiidkaasi alkamsa ila nasaiyu nasain weye rawahu amsa ila nasaaiya nasaai mooye wlafdu lafdigana liabi daawuud abu daawud buu usugnaa ayb xadiidkan isagana sixadiisa waa la haysta wa fii lafdin lafdi kale wuxua dhexdiisa ku yimid oo lahu abu daawuud u sugnaaday inuu nebigu inuu yidhi umu salma inay tidhi walam yamurha nebigu muusan amrin dheh walam yamurha muusan amrin haweenaydii dhiigga dhalmada qabtay annabiyu nebigu sal lay slam muusan amrin biqadaa'i salaati nifaas salaaddii kaga tagtay intay dhiigga dhalmada qabtay salaaddii ka tagtay inay qallayso nebigu muusan amrin salawatu rabbi waslamu caleyh wa saxaxa waxaa saxiixay xadiidka alxaakimu abu cabdilahi alxaakim baa saxiixiyey xadiikan sixadiisa laysku haysta xadiid umu salama waana halka xadiis ee ugu roon wax ku soo arooray dhiigga dhalmada muddada u dheeree dumarka uu hayn karo xadiidka ugu roon way xadiis kuso aroortay wixii kale dacfigiisa isaga waa meel ol isagana laysku haystaa dacfigiisa sixadiisa marka xadiidkan waxaa ku jirta gabadh la yidhaahdo mussat alasdiya mussa alasdiya gabadh la yidhahdo majhuulat lxaal abaa ah ku jirta saas maanaa sidaas daraaddeed ba bacdu ahli ilcilmi xadiidka ay u daciifiyeen oo waxay yidhahdeen musa waa majhuula wabittaali xadiidku waa daciif ayib laakiin waxaa saxiixinaya xadiidka waxoogaa jahaaladaydaasna ka dooday oo waxay leeyihiin bukhaari baa soo dhoweeyey xadiiskeeda waxba isku ururinaya waa taabiciyad oo yani dacfigu kama badnay taabiciyiinta wahaakada waxbay isku ururinaya almuhim xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim dahabi waxaa xoojiyey alimaam albayhaqi nawowi baa isaguna taxsiiniyey xaafidka ibn xajar baa isaguna taqriiriyey ama sugay waxaan u jeedaa sugidiisa sheekh albaanina wuxuu leeyahy isnaaduhu xasanun saxiix lafdigan dambe ee uu abu daawuud warinayo wuxuu ahaa musa ayaa waxay leedahay waa gabadha umu salama xadiidka ka warinayse xajajtu fadakaltu calaa ummi salama waan xajiyey markaasaan umu salama u tagay oon u galay markaasaa waxaa idhi yaa umma almu'miniin ina samurata bna jundabin ya'muru annisaa an yaqdiina salaata almaxiid hooyadii muminiintahay samura bnu jundub ninka la yidhahdo waa saxaabadii nebiga nin ka mid ah. dumarka wuxuu amrayaa salaadii kaga tagtay intay caadada qabeen inay qalleeyaan buu amrayaa markaasaa waxay tidhi laa yaqdiin ma qallaynayaan kaanat ilmarأaة min nisaءi الnabiy taqcud fi الnifaasi arbaciina layla walaa ya'muruha الnabiyu sal lay slam biqada'i salaati الnifaas see buu u amrayaa bay tihi inay qallayaan nebiga dumarkiisa qaar ka mida waxay ahaan jireen dhiigga dhalmada ayay u fadhin jireen ilaa afartan beri markay ka baxaanna nebigu ma amri jirin inay salaaddii soo qallayaan xagee buu ka keenay bay leeda manaa warka isaga ayib xaakim wuxuu leeyahay saxiixu lisnaad dahabi baa ku waafaqay sanadkiisana sheekh albani baa taxsiininaya xadiidka umu salama wixii ka soo hadhay alimaamu nawowi iyo ibnu jawsi iyo keyrkood waxay leeyihiin wixii xadiidka ka soo haray oo baabkan ku soo arooray kulli waa wada daciif bal waxaad ku dartaa intooda badanna dacfigooda waa shadiido laa yajbir walaa yanjabir waxna ma kabo mana kabmayo saas man intooda badan xadiidkan baa laisku haystaa umu salama oo warkiisu baday <clears throat> tirmidi wuxuu leeyahay xadiidkan umu salma waa daciif dacfigiisana wuxuu ka qaadanaya wuxuu leeyahay sanadkana dacfi baa ku jira oo gabadha musal la yidhahdo waa majhuula midda labaad matniguna waa munkar buu leey matniguna waa munkar laakiin wuxuu ka hadlayaa kan dambe ee waa fii lafdin lahu uu leeyahaye xaakim uu saxiixinayo maxaa yeele wuxuu leeyahy imaam tirmidi xadiidka lafdigiisu waxa weeyaan dumarka nebiga sal lay wasalam ayagoo dhiigga dhalmada qabay u fadhin jire wuxuu leeyahay nebiga sal lay wasalam xaasaskiisu waxa uun dhali jirtay keliya khadiija sooma khadiija bashaa u dhashay iyo gabadhii addoonta u ahaan jirtay ee maariya sooma inta kale ee dumarka nebiga waxaa laisku waafaqsanya inaynan dhalinba seebay marka dhiig dhalmo ugu fadhiisan jireen sumsl khatar maa dhiig dhalmay u fadhan jireen maba ayna dhali jirin buui khadiijana markay ku dhimatay intuusa nabigu hijrooninba salawatu rabbi waslamu caleh marka wuxuu leeyahay matnigu waa munkar sanadkuna waa daciif adiga almuhim xadiidkan umu salama war badan baa ka taagan qaybta hore ma aha laakiin qaybtan dambe ee wa lafdin lahu ula leeyahay xaakim uu saxiixinayo qaybtaa wey qaybtuu ku dhagan yahay alimaam tirmidi caleyh raxmatullah almuhim xadiidka umu salama waxaa loo badan yahay inuu sugan yahay oo uu xoogoobahayo ayaa loo badan yahay waxaa deliishanaya xadiidka umu salama uu soo deliishaday <clears throat> oo cuskaday culimmada qabta dhiigga dhalmada iyo nifaaska muddadiisa ugu dheer ee haweenku u fadhin karaan inay tahay afartan beri wixii intaa ka badan hadday sii hayo dhiiggu waxay noqonaysaa marka inuu yahay damu istixaada waa dhiig furane markaa dhiiggii maaha dhalmada maaha wabittaali axkaamtii istixaadaday qaadanaysaa wixii afartan beri ka badan wixii afartan beri ka yar hadduu ka go'ana waxaa laysla ogolyahaa xilliguu ka go'o inay cibaadadii bilaabayso hadduu laba beri hayo saddex beri maalin ilbidhiqsi kolba wakhtiguu go-uu ku xidhay laakiin hadduu gu'i waayo ilaa afartan beri laga gaadhayo markaa waxay leeyihiin afartankaa beri wixii ka dambeeyo dhiiggii ma aha nifaaska ma aha sidaas wey macana waxaana madhabkaa qaba xanafiyada almashhuur min madhabi alxanaabila ayaa sidaa qaba waxaana u markhaati kacaya daarimi asar uu soo saaray oo cabdulahi bn cabaas laga warinayo mawquuf ah cabdulahi bn cabaas wuxuu dhihi jiray annisaau tantadiru naxwan min arbaciina yowman dumarku waxay sugayaan afartan beri bay sugayaan dumarka dhiigga dhalmada qaba sanadkiisu waa saxiix wuxuuna shaahid u yahay xadiidka ummi salama saasaa marka laisugu xoojin karaayo afarkan cabdulaahi bn cabaas mawquufka ah iyo xadiidka ummu salama markii laysu geeyo buu xadiidku xoogaysanaya waana xadiidka keliyata noqon karaya baabkan xuja noqon karaya afartan inay u badan tahay baa waxaa qaba culimmada alimaam thawri isxaaq ibnu mubaarak tirmidina wuxuuba ka soo guuriyey saxaabada iyo taabiciintu inay sidaa qabeen saas macnaha culimada kale madaahibta kalena waa khilaafsanya dabcan de waad garanaysaan madhabka shaaficiga muxuu ahaan jiray y lixdan beri soomaaya lixdan beri ee shaaficiyadu qabo daliil ma leh daliilkoodu waxay yidhaahdeen un waa istiqraa ah, waxbaan soo helay un dumar aan soo waraysanay oon soo baarbaarnay baan soo helay ilaa afartan beri inuu dhiigu hayay hadda istiqraagii iskhilaaf qaar baa iyaga dhaafiyo waxay yidhahdeen toddobaatan beri qaar baa ka yar afartanka wixii marka aahaar iyo mustanad loo hayo waa afartankaa beri wixii ka badan ama ka yar ku xadidaya waxa weeyaan waa mustanad ma leh oo macnaha waxa wey marfuuca ma uu jira wey macnaha xadiidka umu salama marka cumdo ah oo la cuskanay waxaa meeshan loo keenay marka oo uu doonayaa inuu inagu baraarujiyo dhiigga dhalmada iyo dhiigga caadadu waa isku axkaam intii axkaam loo soo sheegay dhiigga caadada ayuu dhiigga dhalmaduna qaadanaya salaadii soonkii dhawaafkii ninkeeda iyo calaaqada dhex maraysa intii loo soo sheegay ayaa dhiigga caadaduna qaadanaya dhiigga nifaaskuna qaadanaya waana laysla ogol yahay oo bacd ahlilcilmi baa ijmac soo guuranaya in masaladaasaa laysla ogolyahay salaadii ayuu kitaabu yahay bacdamaa laga soo hadlay ahaaradii wixii loo bahaaro qaadanayay salaad bay ahayd cibaadaadka ahayd cibaadaadkana salaadda u horeysa salaaddii buu meeshan ka bilaabay salaaddana qeexid uma baahna waa shay la yaqaano wey waxaa la jidayey bay dhaheen ama la waajibiyey qabla alhijra bialaati siniin hijrada ka hor saddex sano intuu nabigu maka joogay ayaa la waajibiyey abcan xadiiadii caanka ahayd ee isra walmicraaj ayaa lagu soo waajibay bay leedahay shanta salaadood ayay culimmadu leeyihin qaar baa waxay qabaan ka hor waxbaa jiray walow ayna shantu saa u xadidnayn salaaddu waxay ka mid tahay tiirarka islaamku ku taagan yahay bal waa tiirka labaad waxay isku waafaqsan yihiin culimmada islaamku ciddii diidda inuu gaaloobayo ciddii wahsi uga tagtana oo isku khilaafsan yihiin wasawaab iyadana inuu gaal yahay oo uu kaafir yahay ruuxii salaadaha ka taga intaa kadib ayuu sheekhu wuxuu ina yidhi baabu lmawaaqiit waqtiyadiibuu baabu yahay waa jamcu miiqaat miiqaatka waxaa la yidhahdaa waa waktiga loo cayimay shay mawaaqiidu salaad marka la yidhahdo waa awqaadda loo cayimay salaada in la tukado lianna salaadu waa cibaado wakti leh ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waa cibaado wakti leh oo loogu talagalay in wakhtigaa lagu guto wakhtigaa haddii laga saaro oo cudurdaar la-aan laga saaro salaaddii ilaahay ku amray ma tukanaysid markaa lanna ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku saaroo kaa dalbay shay wakhti leh wakhtigiisi intaad ka saarto ilan wakhtigu waa qayb ka mida ah cibaadadan lagu faray gadaal waxaad kala imaanaysa marka ma aha tii lagu faray tii lagu faray lanna waktigu cibaadada lagu xidhay waxa loogu xidhay baa meesha ku jira cibaado iska furan ma an cabdilaahi bni camrin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu idhi waqtu uhri duhurka waktigiisu idaa goorti weeye zaalad ay zuusho ashamsu qoraxdii markay qoraxdu ay iilato oo samada kala barhkeeda dhanka galbeedka ay uga leexato waxay uga durugto xilligaasu waqtiga duhurku bilowday oo galay wa kaana wuxuu ahaanayaa oo istimraarayaa wa kaana uu ahaaday dheh idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay zuusho oo wa kaana uu ahaaday dillu rajuli ninka hooskiisu ka tuulihi dherarkiisoo kale uu ahaaday halkaa waxoogaa hadalka waxaad moodaa inuu isla wakhtigii un ku saabsanya laakiin maaha wa kaana dillu shayi ka tuulihi dillu rajuli ka tuulihi wuxuu ka wadaa ilaa wakhtiga duhurka uu jirayo waqt uhri ida zaalat ishamsu waa wal waqti uhr aakhiru waqti uhrina waa goorma wa kaana dilu rajuli ka tuulihi saas man waxaa marka lasoo qadari karaa wayastamiru ila an kaana dilu rajuli ka tuulihi salaadii duhurka wakhtigeedii waa jiraya waa soconaya ilaa uu ninka uu isaga iyo hooskiisu isla ekaadaan maa lam yaxdur hadduusan soo xaadirin waktulcasri casarka waktigiisu intuusan imaanin watiga casarku intuusan soo gelin saas man ayib casarka iyo duhurku meel bay iska galaan baa jira wa waqtulcasri casarka waktigiisuna maa lam tasfara ashamsu waa intaysan qoraxdu aynan jaallo noqonin intaynan midabkeedu isbedelino aynan jaalloobin wa waktu salaati almaqribi salaada maqribka waqtigeeduna maa lam yagib ishafaqu waa intaysan cawaweertu dhicin waanutegi doona ashafaq alxumra xadiis baa inoo soo socda waa guduudka ka muuqda ufuqa ka muuqda iyo jihaday qoraxdu u dhacday markay qoraxdu dhacday kadib guduudkaasaa la yidhahdaa shafaq wa waktu salaati almaqribi maa lam yagib waa intuusan ciilin ama uusan macnaha tirmin ashafaqu yani guduudkii wawaqtu salaati lcishaai cishaha salaada cishaha wakhtigeeduna ilaa nisfi alleyli ilaa habeenka niskii laga gaadho weye alwsati ee dhexda ku jira habeenka nisfuleylka dhexdiisa inta laga gaadhayo wawaqtu salaati subxi salaada subax wakhtigeeduna min tuluuci alfajri fajarka dhalashadiisa bilowgiisay ahaatay maa lam tatluc ishamsu ilaa inta ayna qoraxdu soo bixin inta ayna qoraxdu soo bixin ilaa wakhtigaa wey fajarka dhalashadiisa ilaa qoraxda soo bixitaankeeda intayna weli soo bixi rawa waxaa weriya xadiidka muslim muslim baa weri salaada awqaaddeedu axaadiis aad u fara badan baa ku so aroortay bal nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh jibriil baa u yimid maalin wuxuu tujiyey salaad walba wakhtigeeda u horeeya bilowgu ka tujiyey duhurkiibuu tujiyey wakhtigii u horreeyey buu salaada galay casarkii sidoo kale maqribkii cishihii salaad subax maalintii labaad buu haddana tujiyey salaad walba wakhtigii dhammaadkeeda ahaa ee wakhtigeedu dhammaanayay ayuu maalinkaa dambena tujiyey nebiga ayuu nebiga tujiyey jibriil jibriil baa tujinay markaasu wuxuu ku yidhi muxamedow salaaddu waa wakhtiyadaas aan ku tusay yay u dhaxaysaa nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh dad u yimid oo salaadda weydiiya wakhtiyadeeda isagana waxaa sugan inuu salaadda u tukaday maalin la tukaday salaadda salaad walba wakhtiga ugu horeeyuu galay maalintii labaadna salaad walba wakhtigeedii ugu dambaysay buu tukaday markaasu wuxuu ku yidhi salaaddu labadaa wakhti bay u dhaxaysaa tabtii jibriil u tujiyey buu nebiguna saxaabada u tujiyey ridwaanullahi calayh oo salaadu tusiy yani waxa weye camali ah si tabiiqi ah oo bractis ah buu nabigu u tusay salawatu rabbi waslamu caleyh axaadiistaasi marka waxay caddaysay salaada wakhtigeeda inteeda badanna taqriiban waa laisla ogolyahay duhurkaa laynooga bilaabay duhurka waktigiisu qoraxdu markay samada kale barhkeeda ka leexato galbeed u leexato wax yar ayaa duhurka wakhtigiisu bilowdaa waa laysla ogolyahay taas ayb goormuu ku egyahay duhurku duhurka wakhtigiisu wuxuu ku egyahay markii ruuxa iyo hooskiisu isla ekaadaan shayga iyo hooskiisu isla ekaadaan caalamu dilli baa la joogayo hooskaasa wax lagu qiyaasaya ayib shaygii hooskiisu markay isla ekaadaan wakhtigaa duhurkiibuu ugu dambaysaa waxaa xadiiskan una yidhi inta uuna casarku soo gelin waxaa sugan casarka iyo duhurku meelay isaga yimaadaan baa jira wakti waxaa jira casar duhurkiina baxayo casarkiina soo galay casabkiina soo galay waxaana taa tilmaamaysa xadiidka jaabir bn cabdillah fii qisati salaati jibriil nabiga salaadii uu jibriil tujiyey xadiidka jaabir bn cabdillah wuxuu leeyahay jaabir jibriil nebiga wuxuu tujiyey duhurka maalinkii hore bacda zawaal markay qoraxda zuushay casarkana wuxuu tujiyey cinda masiiri dilli shayi milahu shayga iyo hooskiisu markay isla ekaadeen buu maalinkaa hore casarka tujiyey maalinkii labaad u marka duhurka wuxuu tujiyey buu ihi cinda masiiri dilli shayi milahu shaygii hooskiisu markay isla ekaadeen buu maalinkii labaad duhurka tujiyey ayb waa waktigii uu tujiyey maalinkii hore casarka uu tujiyey soma halkaasay marka duhurkii casarku iska soo galaan sida sawaabkaana waxa weeyaan culimmada qaarkood waxay qabaan isma soo gaadhaane wakhti dhexdooda ku jiraa jiro duhurkiina baxay casarkiina uusan soo gelinoo faasil ah laakiin sida sawaabka waxa weeye wakhti u dhexeeya wakhti macnaha kala saara ma jire sidaadii duhurku u baxo casarkuna waa soo galay wakhti marka ka dhexeeyaa jiro dhexdooda macnaha sidaas weyaan xadiidkaasaa kutusaya axmed iyo tirmidi iyo nasaa baa soo saaray xaakimna wuu saxiixiyey iyo dahabi iyo albaani intuba ayb taa waa mid ah waktiga salaada casar bilowgiisa wuxuu ka bilowdaa sida axaadiiska jibriil iyo kuwa nebigu sal lay waslam ay kutusayaan xadiidku wuxuu ka bilowdaa salaada casarku wuxuu ka bilowdaa waktigeedu markay shaygii hooskiisu isla ekaadaan ilaa intee buu ku egyahay salaada casar ay ku eg tahay wakhtigeedu wuxuu ina yidhi halkan maa lam tasfara ashamsu intayna qoraxdu isbedelinoo midabkeedu isbedelinoo ayna jaallo noqonin inta ka horraysa salaadii casarka wakhtigeedu waa jira xadiidka maxaan ka fahnay marka haddii qoraxdu isbadasho salaada cashar waqtigeedii waa tegey soo saa kama fahme xadiid kalaa jira marka oon u tegi doonno min xadiidi abi hurayrata saxiix lbuhaari wa muslim oo nebigu yuri sal lay aslam man adraka rakcatan min alcasri qabla an tagiiba ashamsu faqad adraka alcasra ruuxii salaada casar hal ragcadaa ka gaadha intayna qoraxdu dhicin salaaddii casar waa gaadhay xadiikaana muxuu inoo faaideeyey waktiga salaada casar ugu dambeeya waa goorma qoraxda dhicideeda w soma qoraxda hadday dhacdo waktigii waa dhammaaday inta ka horeysa watigii waa jooga labadaa xadiiseen ku jamcinana w waxaa lagu jamciyaa waktigu waa waqt likhtiyaar iyo waqt libdiraar waqt likhtiyaar waa waktiga fadliga leh ee loo baahan yahay salaadda inaan la dhaafinin haddii cudurdaar yimaado oo ruuxa salaadu la dahdo waa kaa dambe oo la leeyahay man adraka rakcatan qabla an takiiba shamsu faqad adraka alcasr racata min casr xadiikan wey mana marka saasaa lagu kala waxaynayaayo culimada qaarkood waxay waa asxaabu alacdaar dadka cudurdaarka lehee salaadda un si unuga dibdhacdo ilaa casar ilaa qoraxdu ka dhacaysa waqtiga waa u jooga laakiin asal waxaa ah oo sida asalka ah salaadu intay qoraxdu ayna isbedelin waa in la tukado qorax isbedelkeeda in lala sugo maya saas wey macana ayb sidaasa xadiiska lagu jamcinaya waktiga salaada maqribkuna waa intaysan dhicin guduudku dhicin wa goormuu ka bilaabanaya qoraxda dhicitaankeeda iyadana waa bilitifaaq hadal kama joog iyadana waa bilitifaaq qoraxda maqribku wuxuu ka bilowda qoraxda dhicitaankeeda goormuu ku egyahay guduudka markii la waayo xadiiskaasi wuxuu faa'ideynaya wakhtiga salaada maqribku inuu yahay muwasac ilaa guduudka laga waayayo watigii maqribka waa jooga wuxuuna khilaafsan yahay sida madhabka shaaficiga aan u maraya qowljadiid inuu yahay oo ka dhigaya wakhtiga salaada maqribku inuu yahay mudayaq inta laga aadaamayo laba ragcadood laga tukanayo sunnada laga tukanayo wabas intaasuu maqribku jooga wixii ka dambe salaadii maqribka waa dhamaatay watigeedii ra'yigaas waa ra'yi laga xoog badan yahay oon sawaab ahayn sawaabku waxa weye salaada maqribka wakhtigeedu ilaa wuxuu joogaa inta guduudku ka baxayo saas manaa ayib waxaa kaleeto iyadana uuna yidhi wa waqtu salaati alcishaai ilaa nisfi alleyli alawsat salaadda cishahana waktigeedu wuxuu ku egyahay ilaa habeenka kale barkiisa laga gaadho innagana maxaan haysanay salaadda cishuu inay jirayso ilaa ilaa waagu ka baryahay ayib xadiiska shaaficiyadii keyrkood ay cuskadaan ay u cuskadaan salaada cishaha wakhtigeedu inuu joogo ilaa waagu ka baryayo waa xadiidka saxiixu muslim ku yaalla min xadiidi abi qataada ee uu nabigu yuri sal lay slam laysa fi nnawmi tafriiطun inama tafriiطu cala man lam yusalli salaa xata yajii'a waqtu اlأkhra tafriidka iyo gaboodfalku ma aha hurdada wixii hurdo kaaga tagay gaboodfal maaha laakiin gaboodfalku waxa weeye waa ruuxii salaada aan tukanin ilaa uu salaadii kale wakhtigeedii soo galo waa ruuxa khaldamay waa ruuxa aan tukanin ilaa salaadii kale waktigeedii soo galo halkaa maxaa laga fahmaya waxaa laga fahmayaa salaadii inay waktigeedii joogto ilaa tii kale waktigeedii soo galo soo saa lagama fahmay xadiiskaasi ma rucsadeen oo shaaficiyadii keyrkood cuskadeen oo waxay yidhaahdeen ilaa salaada subax waktigeedu soo galo ceshihii waa joogaa ra'yigoodana waa laga xoog badanya waxaa xoog badan salaada cishaha inay ugu dambayso nisfuleyl nusfuleil wax ka dambeeyana salaadda cishaa inaysan jirin waxaa lagu jamcinaya labada xadii oo laysku waafajinaya xadiidkan odhanaya salaada wakhtigeedu ilaa tii kale laga gaadhayo waa jiraya cuskadeen waa xadiid cumuumkiisa la khasisay oo waxaa khasisaya salaada subax salaada subax wakhtigeedu miyuu jirayaa ilaa duhurka soo galo ya ayib cumuumkii xadiidka ma la khasisay marka waa la khasisay marna waad khasiso waxaa khasisaya cishahana waa khasisaya xadiidkana khasisaya nebigu yuri sal lay waslam wa waqtu salaati alcishaai ila nisfi alleyl isaguna waa khasisaya labadaa markii laga saaro saddexdii salaadoodee kale ayaa yuu ku dabaqmayaa xadiidka odhanaya laysa fi nowmi tafriiطun inama atafriiطu cala man lam yusalli salaa xata yajii'a waqt اlukhra wuxuu ku dabaqmayaa duhurka casarka iyo maqribka ilaa cisha soma ilaa isha laga kahor ama cishaha waktigiisa kubadda maqwe waa ka baxaya xadiiskaasaa ka saaraya salaada subaxna iyadana ijmac waa ka baxsanta saas man marka sida sawaabka raajix xooga badan waxa weeye salaad cisha haddii nisfileylka ay dhaafto ma joogto waqtigeedii saas man wawaqtu salaati subxi min tuluuci alfajri maa lam tatluc ishamsu intaa waa laisla ogolyahay salaada subax waxay joogtaa fajarka saadiqa dhalashadiisaay soo galaysa ilaa qoraxdu intay ka soo baxaysana salaadii waqtigeedii waa joogaan waausugnaaday min xadiii buraydata burayde xadiikiisa xaluya fi lcasri casrka dhexdiisa casrka markuu ka hadlayey wuxuu yidhi washamsu baydaau naqiya yani nabigu sal lay aslam bilaal buu wuxuu amray salaadda inuu aadaamo faaqaama alcasra markaasuu salaadii aqimay waxaa la galay salaadii marka washamsu iyadoo qoraxdii baydaau ay tahay mid cad naqiyatun oo saafi ah bayda xagay u noqonaysaa xagga midabka soma naqiyatunna waxay u noqonaysaa qoraxdii wax isbedela kuma dhicin kulaylkeedii waa joogaa iftiinkeedii waa joogaa wahaakada man ayb hay min asufra ma gelin man min xadiii abi muusa walahu waxaa u min xadiii abi muusa inuu nebigu yiri sal lay slam washamsu murtafica waxaan ujeedaa inuu saxaabigu yihi nebigu salaaddii casar buu aqimay ama waa la aqimay washamsu murtafica iyadoo qoraxdu korayso intaa waxay faaiideynayaan salaada casar in wakti hore la geli jiro ayib xadiidka jibriil baa xadiday qoraxda kor joogta baa salaada casar la geli jira ayadoo nool baa la geli jira oo nool waxaa laga wadaa naftii ku jirto qoraxda goormay nafti ku jirto waa markay wax gubayso iftiinkeeduna joogo soma saasmsoo socoto watiga wati horaha salaada casrka la geli jir laakiin xadiidka xadiday waa xadiidka jibriilo oo yidhi idaa saara dillu kulli shayin milahu shayga iyo hooskiisu markay isla ekaadaan salaada duhur markaas salaada casar markaasaa waqtigeedu bilaabanaya kaasaa xadiday an abi barza aslamiya radi allahu taala canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasulla sal l sl rasuulku wuxuu ahaa yusallii mid tukada alcasra casarkuu tukan jiray uma kadibna yarjicu wuu laaban jiray axadunaa midkanna markuu salaadda casarka tukada kadib ilaa raxlihi meeshuu deganaabuu u noqon jiray fii aqsa almadiinati raxligaasoo fii aqsa almadiinati madiine meelaha ugu fog ah madiine xaafadaha ugu fog ah buu u noqon jiray walxaal ashamsu qoraxdii xayatun mid nool ay tahay intuu nabiga casarka la tukado oo gurigiisa u noqdo magaalada fiideeda ku yaalla buu gurigiisa tegi jiray iyadoo qoraxdii weli ay nooshahay nooshahay maxaa laga wadaa xaraaradeedii baa joogtay yani kulkeedii midabkeediibaa baaqi ah iftiinkeediina waa baaqi xaye markaasaa la yidhaha wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam yastaxibu mid jeclaysta an yu'ahara in la dibdhigo min alcishaai cishaa xaggiisa cishaha wuxuu jeclaan jiray in la dibdhigo waa salaada keliya ee ku fadli badan wakhtigeeda in dib loo riixo afarta salaadoodee kale fadligooda wuxuu ku jiraa in laga tukado awal waqti cusuubse wuxuu ku fadli badan yahay in loo riixo ilaa ululeyl ar ilaa ulua leyl awal ilaa loo riixo afar saac meelaha yani waxa weyaan saddex meela habeenka marka loo qaybiyo meeshiisa hore wa kaana yastaxibu mid jecel buu nebigu ahaa an yuahara in la dibdhigo min alcishaa ila ulu leyl wa kaana wuxuu ahaa yakrahu mid nacab annawma seexasho qablaha cishaha kahor la seexdo lanna cisho kahor haddaad seexato soo salaadu kaa tegi mayso ah, ajisi oo yani waxa weyaan waa laga fiicanya walxadiiana wuu nici jiray sheekaysi bacdaha salaada cisha gadaasheeda la sheekaysto laiska hasaawo oo laiska daaho oo muxuu ahaay waa diidi jiray nabigu sal lay aslam wuu kahan jiray laakiin waxaa ka sugan isagoo bacda alcishaa nebigu xadii iyo sheeko galay mar xaasaskiisa isagoo la sheekaystay baa sugan mar waxaa sugan abubakr sidiiq isagoo sheeko la galay bacda alcishaa marka wixii dani ka amaanan siin weyda mooyaane haddaad salaada cishaduba tokato inaad ka seexataa fiican sababtu waxa weeyaan dikrigii inaad ku seexato lagaaga dambayninna waa fiicanta laqwi iyo fadhi kudir iyo kutirkutar intaad geliya markaad cibaadadiiyo kugu cusub iska seex talabaad waxay u fiican tahay salaatuleylka inaad usoo kacdiyo salaada subax lanna cisha haddaad horay u cibaadadaada habeenka gelinkiisa dambe ayay macnaha qayb qaadanaysa oy macnaha wax weyaan faaida u leh wa kaana wuxu aha nebigu sal lay slam yanfasilu mid ka insiraafa oo ka baxa ayuu ahaa min salaati alhadaati salaada subax buu ka bixi jiray yani waxa weya u dhammayn jiray xiina wakhtiga yacrifu uu garto alrajulu ninku jaliisahu ruuxa la fadhiya salaada subax wuxuu ka bixi jiray markii labada ruuxo isla fadhiya ay isgartaan bimacnaa waxaa laga wadaa masaajidka nebigu ma lahaan jirin faynuus salaadda waxaa la geli jiray salaada subax amin mugdi ah oynan isgaranaynin dadka meesha wada fadhiya ruuxa garabkaaga fadhiya aadan garanaynin waa kuma mugdiga dartii xilligaasa salaadka wax la geli jiray salaadda waxaa laga bixi jiray xilliga aad garan karto ruuxa ku garab fadhiya inuu hebel yahay bimacnaa iyadoo lagu dheelaan jiray wa kaana wuxuuna ahaa nabigu sal lay slam yaqra'u mid akhriya bisittiina lixdan aayadood ila almiati ilaa boqol aayadood laga gaadho muttafaqun caleyh xadiidkaana waa laisku waafaqsan yahay saxadiis buhari muslim baa soo saaray bimacna waxa weeye salaada subax nebigu kaana yusaliiha bikalas xadiidkeeda inoo soo socda amin mugdi ay tahay buu geli jiray ficlan inuu waagii dhashay waa cadda laakiin mugdi buu ku geli jiray isagoo lixdan aayadood dadka ku tujiyey waa markuu gaabiyo salaada ama boqol aayadood ku tujiyey waa markuu dheereeyo yuu ka bixi jiray marka uu ka baxay bay dadku isgaran jireen oo masaajidka xoogaa iftiinka subaxu soo geli jiray macnaha inta ka horreysa waa mugdi macna ayb xadiidka wuxuu inoo faa'ideeyey salaadda casar in wakti hore la tukan jiray salaadda subaxna in wakti hore la tukan jiray cishahana in la dibdhiga ay fadhi badanta wa cindahumaa bukhaari iyo muslim agtooda waxaa ahaaday min xadiii caaishata xadiiu caaisha min xadiidi jaabirin jaabir xadiidkiida xaaluu ka ahaaday waalcishaaa cishahana axyaanan marmar yuqadimuhaa nebigu waa hormarin jiray wa axyaanan marmarna yu'ahiruhaa wuu dibdhigi jiray idaa goortii ra'aahum uu arko ijtamacuu inay soo kulmeen ilan xaafadaha laga imaanay waktigoo inay sow isu yimaadeenoo masaajidkii kusoo kulmeen markuu arko cajala waa dadajin jiray oo dadadka isu yimid maxaa la sugi waay waidaa goortii ra'aahum uu arko abطa'uu inay dib dhaceen oo waxoogaa masaajidkii dadkii ka maqan yihin oo xaafadaha ku maqan yihiinna akhara wuu dib dhigi jiray nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh wاsubxu subxana kaana nabiyu nebigu wuxu sal lay aslam yusaliiha mid tukada bihalasin mugdi ayuu ku tukan jiray ulmatu akhir leyl baa leedahay habeenka aakhirkiisa mugdigiisa la yidhaahdaa halaska subaxana wuxuu ku tukan jiray bihalasin mugdi buu ku tukan jiray nabig sal l sidaasaan fiicano dadku hadday xilli hore isu yimaadaanna de inaan la daahinin ba fiican daciif baa ku jira xadiidka axmed iyo ahlu soo saaray min abi saciid ayaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam lowlaa dacfu daciif wasuqmu saqiim la ahartu hadihi salaat ila shatri leyl dadka tabarta daran iyo dadka jirjiran iyo haddayna jiri lahayn nisfuleylkaabaan u dibdhigi laha bu salaada cisha ilaa nisfileilka yaaba tukan lahaaba fadligeeda w agga fadliga saasay fadli ku leedahay laakiin dad baan u adkaysan karinoo odaygii iyo daciifkii iyo kii jiranaa iyo dad baan ilaa intaa sugi karin saas daraaddeed buu nebigu sal lay slm u hormarin jiray oo xaaladaha dadka buu nebigu wax ku salayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wcala alihi w saxbi